الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل وصفا حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون الليت ولعل وكأن wakhufifad ina faqala alcamalu watalzamu allaamu ida maa tuhmalu warubama stughniya canha in badaa maa naatiqun araadahu muctamida waalficlu in lam yakun naasikhan falaa tulfiihi gaaliban biindi muusala wain tukhafaf anna fasmuha stakan waalkhabar ajcal jumlatan min bacdi an wain yakun ficlan walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica falaxsanu lfaslu biqadow nafyinow tanfiisi nowlow wa qaliilu dikru low wakhufifat kaana aydan fanuwi mansuubuhaa wa haabitan aydan ruwi wa tasxabu laamtii waxay la saaxibi alwaasita kan dhexda galay ayay la saaxibi macmuulalkhabari khabarka macmuulkii ayay la saaxibi walfasla damiirulfaslina way la saaxibi wasman ismina way la saaxibi ismiga oo xalla u degay qablahu hortii alkhabaru khabarka u degay waxaan ku soo jirnay inna wa akhwaatuhaa wa khaasatan axkaam inna khaas ay la ahayd afar arrimoodoo inna dabadhaca mid ka mida laamulibtida in la geliyaa bannaanayd afartaasi waxaan soo qaadannay khabarka laamulibtidaa marka la gelinayo cashirkii shalay waxaa jiray inna iyo anna mawaadicda ay kala dhacaan markii aan ka hadlaynay mawaadicda anna in la yidhaahdo hamsada la fadxiyo ay waajibaysay oo kow iyo soddon mowdac ahayd markii aan tirinayna waxaa ka mid ahaa khabar haddii ay dhacdo annada bishuruudin alaaa saddex shardi saddexdaa shardina waxay ahaayeen mubtadaha ismulmacnaa waa inuu noqdaa shardiga labaad qool waa inuusan ahayn mubtadaha shardiga saddexaad mubtadaha khabarka mubtadaha waa inuusan ku rumoobaynin saddexdaa shardi ayaa loo shardinaya mubtadaha waa inuu ismulmacnaa noqdaayoo daata waa inuusan noqonin waa shari shardiga labaad ismulmacnahaasi qowl waa inuusan hayn ilaa qowlun waa masdan waa ismulmacna waa inuusan noqonin shari labaad shardi saddexaad khabarka mubtadaha waa inuusan ku rumoobaynin oo arrinka waa inuu yahay ictiqaadii annaka faadil oo kale ictiqaadii anigu siday ila tahay oon ictiqaadsanahay annaka adigu faadilun nin sharaf lahoo fadli lahaa tahay ictiqaadi waa ismulmacna waa masdar islamarkaana qowl ma aha saddexaad annaka faadilun iyo ictiqaadi isku rumoobi maayaano ictiqaadka annaka faadilun ma aha waxaad ictiqaadsantaha annaka faadiluna laakiin ictiqaadkii laftiisa annaka faadil ma aha waxaa la diidayaa arrinka inuu noqdo ictiqaadii inahu xaqun ictiqaadii anigu siday ila tahay ictiqaadkayga inahu xaqun ictiqaadku waa xaq inahu xaqun ictiqaadka laftiisu ku dhacaya sidaa waa inuusan ugu rumoobin saddexdaa sharti ayaa loo shartinaya annada khabar marka ay dhacdo fadxadana ay u waajibayeen waayahay mawaadicdii shalay aan soo barnay waxaa ka mid ahayd laamulibtidaha mawaadic la geliya waxaa ka mid ahaa khabaru inna bishuruudin arbaca saddex sharti baan shalay sheegnay hal sharti ayaan ka tagnay saddexdaa sharti waxay ahaydeen sheegnay khabarka waa inuu cala nadmi lmacruuf ku yimaadaayoo dambeeya ismiga waa inuu horeeya waa shari khabarka waa inuu muhbat yahayoo manfi waa inuusan ahayn shardi labaad weeye ficli oo mutasarif oo qadka khaali ana waa inuusan ahayn saddexdaa shardi waa sheegnay waxaad ku dari khabarka waa inuusan noqonin jumla ficliye shardiye ah jumla shardiye ah waa inuusan noqonin oo jumla shardiye haddii ay khabar ka noqoto sida ina zaydan in qaama qumtu macahu oo kale ama in yaqum qumtu macahu laamulibtida lama gelin karo jumladu hadday shardiya noqoto shardiga ayaan shalay ka tagnay shardiga saddexdii shardiyaan sheegnay kii u dambeeyey musanifkana uu si fiican u faahfaahiyey oo ahayd khabarka waa inuusan noqonin ficli oo mutasarif oo qaydka khaali ah waxoogaa khaa baan galnay khaaasina wuxuu ahaa ficli maadioo mutasarifoo qadka khaalia ah waa inuusan ahayn waa intaa oo keli ah anaa waxaan ku daray ficli maadioo mutasarifa ah, islamarkaana aan dalabi ahayn dalabi aan ahayn loo shardin maayo waxaan loogu shardinaynin ina wa akhwaatuhaa ficli dalabi aybaa khabar uma noqdo oo sideedaba ina wa akhwaatuhaa mubtadaha ay nasakhi iyo khabarka ay nasakhi shuruutii kaana aan ku soo marnaa loo shardinayo oo waxaa loo shardinaya mubtadaha waa inuusan laazimu sadaara ahayn ilaa damiiru shani mooye waa inuusan lxadfi ahayn waa inuusan ahayn mubtadanimo mid laazima binafsihi ou biayrihi abarka saddex shardi ayaan usoo marray kaana saddexdaa shardi waxay ahayd khabarka waa inuusan ahayn dalabi ficli maadi waa inuusan ahayn kaana mooye kaana ficli maadi waa looga dhigi kari iyo khabarka waa inuusan eh, sadaaro lahayn saddexdaa sharti ayaan kaanada u soo sheegnay saddexdaa sharti waa loo shardini ficli dalabi awaliyeed kaana ina wa akhwaatuhaa khabar uma noqdo waa garanay allaylahe waxaa jira wax la yidhaahdo inshaai jumladu waa inshaa'iya iyo waa alabiya maxay kala yihiin inshaa'igaa ka guda weyn oo inshaha wuxuu u qaybsamaa laba qayb insha alabi iyo hayru alabi labada ayuu u qaybsamaa inshana waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaati waxaan runnimo iyo beennimo midnaba daatadii aan u aqbalin ayaa insha la yidhaahdaa maa lam yakun muxtamilan lisidqi walkadibi linsha kakun bilxaqi dalabiguna waa shay ruuxa mukhaaabka ah laga doonayo inshaha mukhaaabka laga doonayana wuu noqon karaa inuu wax laga doonayo uusan noqoninna wax dhici kara wey haddaba dalabi warkii joojiye insha ina wa akhwaatuhaa khabar uma noqdo ilaa anna mooye anna mooye ficli dalabiya ama dalab wax tusiya ina wa akhwaatuhaa weligeed khabar uma noqon karo waxaan u jeedaa dalab iska dhaafe insha wax tusiya allay lehe anna ayaa insha wax tusiyo khabar looga dhigi kara insha wax tusiyo sidaa marka la fududayba imaan doonto oo waxaa suurowdaa jumla ducaa'iya iyo waxyaabahaas in anna khabar looga dhiga wax dhici kara weeye marka shardigaasi iduna sidaa ayaan shalay u khalday waayahay oo waxaa loo shardinayaa khabarka anna ficli maadiyo mutasarif oo qadka khaali'a waa inuusan ahayn ee lagu dari maayo ficli maadiyo mutasarif oon dalabi ahayn ma jiro dalabi maba noqdo waa kaa halkani wuxuu ka bilaabayaa saddexdii mawdicee horte oo ah haddhaye laamul ibtidaha in la geliya ay bannaanayd inna gadaasheeda khabarkii waa soo sheegnay saddexda mawdic waxa weeye macmuululkhabar damiiru lfasli iyo ismiga inna saddexdaa laamul ibtida in la geliyaa bannaan mid walbana sharti buu leeyahay macmuululkhabar laamul ibtida haddii la gelinayo yacnii inna ismigii bay qaadatay khabarkiina way qaadatay khabarkii baa camal falayoo sida ficli ayuu u camal falay waxa uu ku camalfalaya khabarka la rabaa laabulibtida in la geliyo waa bannaan tahay bishuruuin arbaca afar sharti ayay ku bannaan tahay awalan khabarka dhexda ee macmuulul khabarka waa inuu gala ismiga iyo khabarka dhexdooda waa inuu gala wa tasxabul waasitadaasaad ku garani khabarka macmuulul khabarka waa inuu ismiga iyo khabarka dhexdooda galaa waa shardi shardi labaad khabarka waa inuu laam aqbalayo khabarka laam waa inuu aqbalayo oo khabarka hadduu manfi yahay ama ficli maadi oo mutasarifon qad wadanin yahay ama jumla shardiya uu noqdo he lama gelin karo macmuululkhabarka laam macmuululkhabarka laam marka la gelinaya shardiga labaad khabarka laftii waa inuu laam aqbalayo shardi saddexaad khabarka waa inayaan laam ku jirin wuu aqbalaya laakiin waa inaan la gelinin oo jumlada ina laba laamulibtidaa in la isugu geeya lama ogola sida raajixa qolyaa bannaynaya abarka waa inay laam ku jirin shardigii saddexaad wey shardiga afraad macmuulka laamta la gelinayo afar macmuul midna waa inuusan ahayn xaalo waa inuusan ahayn tamyiiz waa inuusan ahayn mafcuulun macahu waa inuusan ahayn mustatna waa inuusan ahayn afartaa macmuul laamulibtida lama gelin karo aan ku celiyo macmuululkhabar laamulibtida in la geliyaa bannaan bishuruuin arbaca shardiga hore macmuulka waa inuu ismiga iyo khabarka dhexdooda galaa shardiga labaad laamulibtida waa inuu aqbalayo khabarka wey shardiga saddexaad khabarka waa inayan laamulibtida wuu aqbalaya laakiin waa inayan ku jirin shardiga afraad macmuulka waa inuusan ahayn xaalo iyo tamyiiz mafcuulun macahu iyo mustana afartaa midna waa inuusan ahayn waayahay damiirulfasli ayaa laamulibtida la gelin karaa waa bilaa shari damiirulfasli laamulibtida marka la gelinayo bilaa sharin weye laakiin damiirulfasliga laftiisaa shuruud leh damiirulfasli isticmaalkiisaa shuruud leh laabta gelitaankeeda shardi male damiirulfasli maxaa la yidhaahdaa awalan jumlada muxuu u faa'iideeyaa shuruudda uu leeyahay maxay tahay damiirulfasli waa ismi damiiru rafca munfasila ah suuradiisa leh laakiin xaqiiqa ahaan aan damiir ahayn bal aan ismi ahayn sida raajix ah basriyiin sida ay wataan ismiba ma aha waa xaraf damiir in lagu magacaabana waxaa keenaya damiiru rafca munfasilee suuradii ayuu leeyahay kuufiyiin damiirulcimaad bay ku magacaabaan waa yahay lix shardi buu leeyahay oo loo shardinaya marka la isticmaalayo lixdaa shardi damiirulfasliga laftiisa laba shardi ayaa loo shardini waxa ka horeeyana laba shardi ayaa loo shardini waxaa ka dambeeyaana laba shardi ayaa loo shardini lix shardi wey damiirulfasliga waxaa ka horeeya waxaa sharti ah mubtada waa inuu yahay alaana ow fi lasl waagii horu mubtada ahaan jiray ama hadduu waa mubtadayahy hadduu mubtada yahay ama naasikh baa galayo mubtaduu ahaan jiray waxaa ka horeeya waa inuu mubtada yahay waa shari shardi labaad macrifo waa inuu yahay mubtadahaasi nakiro waa inuusan ahayn shardi labaad labadaa waxaa loo shardinayaa damiirulfasliga waxa ka horeeya waxa ka dambeeyana laba shardi ayaa loo shardina khabarulmubtada waa inuu yahay hadda ama waagii hore waa inuu ahaan jiray shari macrifo waa inuu noqdaa ama kalmacrifati oo kale waa inuu noqdaa macrifo waa inuu noqdaa ama kal macrifa waa inuu noqdaayo al waa inuusan aqbalaynin ismu tafdiil waa inuu noqdaa ayaa loo jeedaaye waayaha labadaana waxa ka dambe ayaa loo shardin daatadiina laba sharti ayaa loo shardinayaayo damiiru rafca munfasila suuradiisa waa inuu leeyahay oo huwa iyo hiya iyo ana iyo anta iyo antuma iyo nooca waa inuu yahay damiiru rafca munfasiliyo suuradii waa inuu leeyahay waa shari shardi labaad waxa ka horeeya waa inuu mutaabaqeeyaa ifraadka iyo taniyada iyo jamaca iyo tadkiirka iyo taniidka ka mutaabaqeeyaa mubtadaha ka horeeyo lixdaa shardi ayaa loo shardiya laba shardi waxaa ka horaa iska mubtada waa inuu yahay macrifo waa inuu yahay waxaa ka horeeya mubtada marka aan leenahay hadduu mubtada yahay ama waagii hore mubtada ahaan jireen naasik baa galay waa yahay labana waxa ka dambaa loo shardinayaayo khabarulmubtada waa inuu yahay macrifo waa inuu yahay ama macrifo wax lamid e ah waa inuu yahay waa yahay khabarulmubtada waa inuu yahay hadduu khabarulmubtada yahay ama waagii horuu khabarulmubtada ahaan jirayna naasakh baa galay midku doonaa ha noqdo kalmacrifatina waxaan u jeednaa macrifo hadduu yahay waa la yaqaanaa kalmacrifana waxaa loo jeedaa ismu tafdiil oo kale waa ismu tafdiil waa inuu yahay waayo ismu tafdiilka macrifada wuxuu kala mid yahay an gelin karo ismu tafdiil wain limankuurin yudaf aw jurida ulzima tadkiiran wa an yuwaxada buu musanifka keeni doonaa ismu tafdiil noocaasa waa inuu tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama oo kale waa inuu yahay oo huwadaa dhexda taalla waa damiiru lfasl shuruudiina waa laga hayaa isna laba sharti ayaa loo shartinayaayo damiiru rafca munfasilee suuradii waa inuu leeyahay waxaa ka horeeye mubtadaha ana waa inuu mutaabaqeeyaayo ifraad iyo taniya iyo jamac iyo tadkiir iyo taniis waa inuu ka mutaabaqeeyaa damiirul fasli isticmaalkiisa shuruuda loo shardinaya laakiin laamulibtidaha gelinteed waxba shardi male ismiga laamulibtida in la geliyaa bannaan inna ismigeeda laamulibtida in la geliyaa bannaan hari hal shari buu leeyahay shardigaa waxa weeyaan ismiga waa inuu dibdhacaayo khabarka waa inuu hormara yacnii inna iyo ismiga waa inaya isku xigin khabarka waa inuu dhexda galaa ama macmuululkhabar waa inuu dhexda galaa inna iyo ismiga waa in la kala dhexgalaa wax kastabaa kala dhexgalay shuruuda ayaa loo shardini shuruuda haddii la helo laamul ibtida in la geliyo ayaa bannaan saddexdaa arrimood wa tasxabu waxay la saaxibi laamul ibtidihii alwaasita kan dhexda gale ayay la saaxibi waasitka waa shardi macmuulal ka bedel khabarka macmuulkiisa ayay la saaxibi waad xaalayn karta haddii aad doonto wlfasla damiirulfaslina way la saaxibi wasman ismina way la saaxibi ismiga oo xalla uu degay qablahu hortii alkhabaru khabarka uu degay ismiga waa inuu dambeeyu u jeeda wawaslu maa bidilxuruufi mubtiluu icmaalahaa waqad yubaqa alcamalu wawaslu maa baa la xiriirinteeda bidii tan lala xiriiriyo alxuruufi ee xuruufta ah mubtilun wasligaa wuxuu burini icmaalahaa xuruuftan camalsiinteeda waqad yubaqaa in loo daayo loo baaqi yeelaa suurowda alcamalu camalka in loo baaqi yeelana waa wax dhici kara wuxuu u jeedaa xuruuftan inna wa akhwaatuha maa zaaida maa xarafa islamarkaana zaa'ida ah in lagu daraa bannaan oo inna ma iyo anna ma iyo kaanna ma iyo laakina ma iyo leyta maa lacalla ma in la yidhaahdaa bannaan madhabka jumhuur waxaa weeye jumhuuru naxwiyiin xuruuftani maa zaa'ida haddii lagu daro leyta mooye shanta kale in la camal hadleeyaa waajiba ma camalfalayaan in la camal hadleeya waajiba laytase in la camal siiyaana way bannaan tahay in la camal halayana way bannaan tahay sababkana waxa weeye xuruuftani inta aan maal lagu darin asmaaday khaas ku ahayd khaasnimadaa asbaada ay khaaska ku ahayd asbaabtii camalfalkeeda keenaysay ka mid ahayd inay camalfashada xuruuftani waxaa keenay weliba camalfal caamay ay camalfasho shan weji bay ficli ka shabahday shanta wejay ka shabahday waxaa ka mid ahaa khusuusuha bilasmaa khaasnimada asmaada ay khaaska ku tahay haddaba xuruuftani haddii maal la geliyo ikhtisaaskii baa ka buri khaasnimadii ay khaaska ku ahayd asmaadaa buri mar hadduu khaasnimadii ay burto oo xuruuftani ay mushtaraka noqoto asalka mushtaraka waa inuusan camalfalin marka camalfal la'aantaasi ayay u noqonayo asalka ah leyta in la camal siiyo way bannaantahay in la camal halayaana way bannaantahay sababkana waxa weeyaan layta haddii maa la geliyo ikhtisaaska sidiibuu baaqi ugu ahaanay jumla ismiya waxaan ahayn geli mayso mar hadduu ikhtisaaskeedii baaqi yahay in la camal siiya waa bannaanta in akhawaadkeeda la iska raaciyo la camal halleeyana way bannaan tahay madhabka naxwiyiin jumhuuru naxwiyiin waa sidaa madhab bacdu naxwiyiin ay wataanoo weliba aad u yar daciifna ah ayuu musanifka maray madhabka waxa weeye xuruufta oo dhan isku wada dan leyta iyo inna iyo waxoo dhan lixdaba dabada ka qabo maa haddii la gelaya in la camal siiya way bannaanta in la camal halayana waa bannaantahay oo aan waxba la kala reebin laakiin madhabka waa daciif wa waslu maa maa la xiriirsigeeda wasdaru mudaafun lifaacilihi laga dhigo wa waslu maa maa la xiriirsigeeda bidii tan ay la xiriirsato alxuruufi ee xuruufta waxaa kaloo bannaan masdaru mudaafun limafcuulihi inta laga dhigo faacilka in la xadfo la yidhaahdo wa waslu maa maa la xidhiidhinteeda bidii tan lala xidhiidhiyo alxuruufi ee xuruufta mubtilun wasligaa wuxuu burini icmaalaha xuruufta camalsiinteeda waqad yubaqaa in loo daayo loo baaqiyeela ayaa suurowda alcamalu camalfalkii in loo baaqiyeelaa suurowda waa madhabkii daciifka ahaaye wajaa'izu rafcuka macduufan calaa mansuubi ina bacda an tastakmila wajaa'izun mid uu bannaan yahay weeye rafcuka adiga rafcintaada macduufan mid la cadfay aad rafciso calaa mansuubi inna inna mansuubkeeda lagu cadfay bacda an tastakmila khabarka intay kamilatay kadibna la cadfay yani wuxuu leeyahay inna ismigay nasbisaa khabarkana waa rafcisaa waa yahay ismigii nasbisnaa ismi haddaad ku soo cadafto ismigaa macduufka ee maxad icraabi nasba in loogu cadfi karaa waa biitifaaqi naxwiyiin waa la ogolyahay dhibaatana kama joogto dii nasba loogu cadfaana dee waa macduuf cala mansuub mansuub buu noqonayaa sida ina zaydan qaa'imun wa camran qaacidun waa yahay markaa nasbada loogu cadfayo innada ismigeeday qaadatay ee khabarka ha qaadato ama yayan qaadanin hadday khabarka qaadato ina zaydan qaa'imun wa camran ay tahay iyo haddayan qaadaninoo ina zaydan wa camran la yidhaahdo labadaba nasba in loogu cadfaa waa bannaantay garanaya rafca in loogu cadfaama bannaan tahay ismiga inoo nasbisan marfuuc in lagu soo cadfaama bannaan tahay awalan khabarka marka ay qaadato oo inna ismigeeda iyo khabarka ay qaadato ismi xarfulcadaf wata islamarkaana rafcisan in la daba dhigi karaa biitifaaqi naxwiyi waa ogolyihin oo in la dhigi karo inna zaydan qaa'imun waa camrun camrun oo rafcisan in la daba dhigi karo naxwiyiin waa ogol yihiin muttafaqna weeye warkaasi waa waxa lagu rafciyaase mukhtalaf ah ina zaydan qaa'imun wa camrun maxaad ku rafcisa afar qool ayay isugu khilaafsan yihiin afartaa qowl qowlka ugu xoog badan waxa weeye in la yidhaahdo wa camrun waa mubtada khabar baana ka xadfan jumladan ayaana jumlada ku cadfan qolkaasaa ugu xoog badan bushi badanna lagaga badbaadi saddexda qole kale waxa weeye in la yidhaahdo wa camrun tan rafcisan innada ismigeedu ku cadfan yahay oo innada ismigeeda wuu nasbisan yahaye rafca sidee loogu cadfay waagii hore soo marfuuc ma ahaan jirinoo mubtada soo muusan ahaan jirin haa mubtadanimadiisii horaa loogu cadfay kuufiyiina madhabkaa wata waayahay qool labaad waxa weeye in la yidhaahdo inna iyo ismigeedoo fii maxalli rafcin wada yaallo maadaama hadalka lagu bilowday ayaa lagu cadfay qol saddexaad waxa weeye khabarka haddii uu yahay damiir mid xambaari karo damiir uu ku asturan yahay ina zaydan qaa'imun qaa'im waa ismi faacil damiir baana ku asturan fasli haddii la helo damiirka in lagu cadfo ina zaydan qaa'imun fidaari wa camrun xagguu ku cadfan yahay qaa'imun damiir baa ku asturaayoo faacil ahaa kaa ayaa lagu cadfay damiiru rafca mutasile in wax lagu cadfaa ma bannaana cinda jumhuuri naxwiyiin ilaa faasil in la helo mooye fidaariyaa faasil ah waayahay annana waa lamidoo musanifka wuu soo wadaaye oo in la yidhaahdo mxuaana allaaha barii'un min almushrikiina wa rasuuluhu rasuuluhudana xaggee lagu cadfay barii'un oo ismi faacila ah. sifa mushabbaha weeye damiir mustatir oo ku asturan ayaa lagu cadfayaayoo faacilkii ah min almushrikiina jaara majruurkaana faslinayaayo fasli waan la hayaaye saddexdaa icraab iyo icraabkii raajix ahayoo mubtada in laga dhigo khabar la xadfo saddexdan icraab damiir mustatira lagu cadfi haddii la yidhaahdo madhabka waa iska fiicanya dhibaata kuma jirto laakiin waxaa daciif noqonaya haddii la yidhaahdo inna ismigeedaa lagu cadfi oo waaguu mubtadaha ahaan jiraa lagu cadfi waayo cadfu nasaqaan ugu tegi doonnay insha allahu tacaala waxa wax lagu cadfaa saddex qeyb ayuu u qaybsamaa lafdibaa wax lagu cadfaa maxallo waa lagu cadfaa tawahumna waa lagu cadfaa mid walbana shuruud buu leeyahay hadda maxal weeye waxa aan ka hadlayno oo inna ismigeeda oo rafcisnaan jiray maxalkiisii baan ku cadfibaad leedahay taa haddii la yidhaahdo maxal haddii lagu cadfayo jumhuuru naxwiyiin oo basriyiin imaam ay ka yihiin waxay shardinayaan saddex shari maxal marka lagu cadfayo saddexdaa shari waxaa ka mid ah imkaanu duhuuri lmaxal maxalka waa in la muujin karo bannaanka la keeni karo oo wax maanicoo diidaya maxalka in la muujiya waa inuusan meesha oolin waa shardi shardi labaad kownuhu bixaqi alasaala maxalkaasi asal waa inuu meesha u leeyahay insha allahu tacala meeshiisaan ugu tegi doonnahay shardiga saddexaad ee haddeer maxalu shaahidkeenna ah maxalka waa inuu joogo muxris wujuud ulmuxris caamilka maxalkaa dalbaya waa inuu meesha taagan yahay waayahay ina zaydan zayd rafcihii la rafcinaya caamilkii keenaye ma joogaa maanta ma jooga inaa nasakhnay mar hadduusan joogin caamil aan joogin maxal uu keenaa wax lagu cadfi taa ma bannaano jumhuuru naxwiyiin sidaa ayay shartinayaan markaa sidaa ayaa lagu bushin marka waxaa raajixa mubtada weeye ismigan rafcisa khabarkiisana wuu xadfan yahay ama haddii uu yahay khabarka inna mid damiir xambaari karo damiirka ku asturan ayaa lagu cadfi faasil haddii loo helo labada wej ayaa ugu fiican taa waa haddii indha ismiga ay qaadatay khabarkana ay qaadatay bacda an tastakmila meesha uu leeyahay weeyaane haddayan khabarka qaadanin ismiga inna rafca in loogu cadfaama bannaan tahay jumhuuru naxwiyiin waa diidayaan qaalkaa ogol ayaana raajixa yanii ismigii inna ismigeedii bay qaadatay khabarkana weli ma ayan qaadanin xarfulcadaf iyo ismi rafcisana isdaba yaalla jumhuuru naxwiyiin ma ogolo in la yidhaahdo ina zaydan wa camrun qaa'imun wa camrun la rafciyo bacdi naxwiyiin ka midaa ogol waana sida raajixa ah waaye waayo qur'aankaabaa ku yimid ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wasaabi'uuna aayad qur'aan suuratu maa'ida ina ismigeeda aladiina aamanuu wey wasaabi'uunana ina khabarka inta ayan qaadanin ayaa rafca loogu cadfay waayahay yacnii ismi rafcisanaa la daba dhigay haddii la rafciyo maxaa lagu rafciye raajixa waxa weeyaan ismigan rafcisan waa mubtada khabar ayaa ka xadfan jumladana waa muctarida inna ismigeeda iyo khabarkeeday soo kala dhexgashay gashay oo jumlada waa muctarida waa haddii inna ismigeeda iyo khabarka dambe ay ismudaabaqeeyaan haddayan ismudaabaqaynaynin ismigan rafcisan khabarka dambuu qaadani inna ismigeediina wuu xadfan yahay sida ina allaha wamalaaikatuhu ayaa qira'a ah, oo malaa'igta la rafciyo yusalluuna innada khabar loogama dhigi karo waayo allaha oo mufrada ah, yusalluuna wowdawowr jamaacaha looma soo celin karo mar haddii aan loo soo celin karin wamalaaikatuhu oo mubtadaa ayaa yusalluuna khabar u ah innada khabarkeediina wuu xadfan yahay sidaa in la yidhaahdo icraabka la mariyo ayay noqoni waka wajaaizun mid uu bannaan yahay weejaaizu waa khabar muqadama wajaa'izun mid uu bannaan yahay weeye rafcuka adiga rafcintaada masdaru mudaafun lifaacilihi mactuufan mid la cadfay aad rafciso mafcuulkiisi weeye calaa mansuubi inna mid lagu nasbiyeyna aad ku cadaftay bacda an tastakmila inna inta ay kamilatay khabarka kadibna la cadfay wulxiqat biinna laakina wa an min duuni leyta walacalla wakaan waulxiqat waa la haleeshiiyey biinna inna waxaa la haleeshiyey laakina iyo wa anna min duuni layta layta sokadeeda xaal ay tahay iyo walacalla iyo wakaanna inna ismigiioo rafcisan iyo abarkii ismigiioo nasbisan iyo khabarkii oo rafcisan marka ay qaadato ismi rafcisanoo xarfulcadaf wata in la dabadhigaa bannaan arrinkaasuu soo sheegay inna waxaa la mida laakinna iyo anna oo laakinna iyo anna laftooda ismiga marka ay qaataan khabarkiina ay qaataan ismi rafcisan in laga dambaysiiyo way bannaantahay calimtu ana zaydan qaa'imun wa camrun in la yidhaahdaa suuroobe icraabkana waa sidaan sheegnay wa camrun mubtada khabarkana waa xadfan yahay jumladaasina jumladay ku cadfan tahay waaya laakinnana waa la mid amaa leyta iyo lacalle iyo ka'na may iyagu nasbe in loogu cadfaa waajiba rafca in loogu cadfaana ma bannaano sababkana waxa weeyaan leyte iyo lacalle iyo ka'an horta layta iyo lacalle waa la isla ogolyahay ka'nana musanifkaa ku daray saddexdaani waxay u sugan yihiin lilinshaai inshay tusiyaan mar hadday insha tusinayaan ismigan dambe haddii la rafciyo jumladu waxay noqonay jumla khabariye ah oo insha aan ahayn jumla khabariya ah jumlo insha in lagu cadfaana wax bannaan ma aha marka si aan jumlo insha iyo jumlo khabariya aan la isugu cadfin ismiga wowlcadafka dabayaalle ka dambeeya nasbo waa in loogu cadfaa bacda lacalla iyo leyta iyo laakin iyo ka anna kaannadaa la isku haystaayo musanifka wuxuu ku wadaa inshaau tashbiih inay faa'iideyn raajixana may inshaau tashbiih faa'iidayn mayse waa khabari waa rafca oo anna iyo inna iyay la mid tahay sidaa in la yidhaahdaa fiican wa ulxiqat waa la haleeshiyey biinna inaan la haleeshiyey laakinna iyo wa anna min duuni layta sokadeeda xaal ay tahay iyaan la haleeshiyey iyo walacalla sokadeeda xaal ay tahay iyo wa kaanna sokadeeda wkhufifat in faqla alcamalu watlzamu llaamu ida ma tuhmalu warubama stuqniya canha in badaa maa naaiqun araadahu muctamida wakhufifat waa la fududeeyey in nafaqalla waxaa yar alcamalu camalfalgu yar yahay watalzamu laamu laam ayaa laazimi idaa maa waqtigii tuhmalu la camal hallayo warubama stuqniya in la maarmaa suurowdaa canhaa laamtii laga maarmo in badaa waa haddii uu muuqdo maa shayga naatiqun mid hadlaya araada u ujeedo naatiqahu maaga muctamidan xaaluu yahay mid cuskanaya halkani wuxuu ka bilaabayaa ilaa baabka uu ka dhammeeyo inna wa akhwaatuhaa takfiif wax la yidhaahdaa ku bannaan takfiifkaana laba qeyb ayay u qaybsamayaan qaar la fududaynaya iyo qaar aan la fududaynayn takfiifna waxaa loo jeedaa qolada shidan shidka inta laga daayo in aakhirka la sukuuniyo shan xaraf ayaa shidan shantaa xaraf lacalla weligeed lama fududayo oo lacalle inta la fududeeyo in laamta u dambeeya la sukuuniya weligeed carab lagama muuqan leytana way iska oo meel laga fududeeya male labadaa fudeed warkooda uma yaallo afarta kale nuun shidan ay u dambayso waa inna iyo anna iyo ka anna iyo laakinne waxaa bannaan nuuntan shidan waa laba nuunoo midda hore ay reeban tahay tan dambena ay xarakaysan tahay tii xarakaysnayd ee fadxisneed in la xadfo nuuntii reebneedna lala baaqi yeelo oo in iyo an iyo kaan iyo laakin la yidhaahdo mar haddii la fududeeyo saddex qeyb ayay u qaybsamayaan afartan xaraf haddii la fududeeyo saddex nooc bay noqonayaan qole in la camal siiyaa waajiba iyagoo la fududeeyey sida markay shidanaayeen ay u camalfalayeen in loo camal siiyaa waajiba qolana in la camal halleeyaa waajiba qolana in la camal siiyo ama la camal halleeyo jaaza wajaaza wey waa bannaantahay anna iyo kaanna labadaa haddii la fududeeyo in la camal siiyo waajib wey lama camal hallayn karo laakinna haddii la fududeeyo laakiin la yidhaahdo in la camal halleeyaa waajiba lama camal siin karo innana jaaza wajaaza weeye waa tan uu soo in la camal siiya waa bannaan tahay in la camal halleeyaana waaba sida haalibkao faraha badan waayahay inna marka la fududaynayo fudeed uu ku bannaan yahay oo in in la yidhaahdaa ay bannaan tahay laba sharti ayaa loo shardini labadaa sharti ismiga waa inuu aahir yahay inna ismigeeda waa inuu daahir yahay inna ismigeedoo damiira innaka waa fududaynayaa laa yajuus wax bannaan maaha ismiga waa inuu ismi daahir yahay waa sharti shardi labaa khabarka waa inuu laam aqbalayo khabarka afar shardi baan usoo shardinay marka uu laam aqbalayo afartaa shardi saddex baa loo shardinaya hal baa laga daayay saddexda loo shardinaya waa khabarka waa inuu mutaakhir yahay hari waa inuu jumle shardiya waa inuusan ahayn ficli maadiyoo mutasarrifoon qad wadanin waa inuusan ahayn manfi waa inuusan ahayn ayaa laga daynayo khabarka waa inuu mubat yahay ayaan soo shardinnay maanta inna marka la fudeeya in la yidhahdo khabarka hadduu manfiya xataa dhib male in ilxaqu laa yakhfaa calaa dii basiiratin wa in huwa lam yacdim khilaafa mucaanidin ayaa baytu shaacira in ilxaqu intii mukhafafada ahayd wey xaqa laa yakhfaa ka qarsoomi maayo calaa dii basiiratin cilmi nin u saaxiibo wax garanaya xaq maba garan waynayo wa in huwa xaqan lam yacdin ma waynayo khilaafa mucaanidin nin mucaanid aho madax adag khilaafkiisa ma waynayo xaqa bannaankuu yaalla nin diidana la waayi maayo sida ayuu ujeeda waayahay in ilxaqu laa yakhfaa khabarkii waa manfi maca daalika in wuu fududeeyey waa bannaan tahay saddexdii shardi oo kale khabarka waa in laga helaa ismigana waa inuu daahir yahay labadaa shari marka la helaa inna fududaynteeda ay bannaantay haddii la fududeeyo in la camal siiyo waa bannaantay in la camal halleeyana waa bannaan haddii la camal siiyo an laba sahaliye haddii la camal halleeyo intaan ismi rafcisan uu daba yaallo intii naafiyada ahayd ayay shabihiyo u ekaani intii naafiyada ahayd soo loogama saari karo way camalfashaa sida laysa ismigaay rafcisaa khabarkay nasbisaa hee qole ree caali la yidhaahdo kale ayaa camal camalsiinaya caraboo dhan ma ayaan camal camalsiinayn aaniya waxaa suurowdaa khabarka nasbihii inuusan ka daahirayn oo jumle inta u noqda ama ama jaar iyo majruur inuu noqdaa suurowdaa marka intii naafiyada ahayd ayay ku dhehgelmi si looga garto waxaa laazima khabarkeeda inta mar haddii ismi rafcisan la daba la cabal halleeyo khabarkeeda laam in la geliyo laamulibtidihii in la geliyo laamtan la gelinaya laamulibtida inay tahay iyo in kalena mukhtalaf weeye siiba weyhi ayaa wata laamulibtida in ay tahaye oo la yidhahdo in zaydun la qaa'imun in la yidhaahdaa waajibi si aan loo moodayn inta inay naafiye tahay bishuruudin aaaa saddex sharti marka la helo saddexdaa matnigaa sheegay saddex sharti marka la helo ayay laamtaa laazimi inta waa in la fududeeyaa waa in la camal halleeyaa macnaha waa inuusan daahiriin saddexdaa sharti marka la helo weeye marka ay laamta laazimi in khabarka la geliyo inta waa in la fududeeya waxa haynaba intii la fududaynayo wey waa in la camal halleeyaa musanifkaaba sheegay isla markaa waa inuusan macnaha daahirayni maa naatiqun araadahu muctamida wey hadduu macnaha iska muuqa intii waa la fududeeyey waana la camal halleeyey macnihii baase iska muuqanayaayo waxa la garani inta inaya naafiya ahayn khalaas laamta waxba laazimi mayso baytu shaacir ayaa wuxuu yahay anabnu ubaati daymi min aali maaliki wain maalikun kaanat kiraama macaadini nin ayaa is-ammaanayay anabnu ubaati daymi dulmiga nimankii diidayay wiilkoodii ayaan ahay ibnu ubaati daymi dulmiga kubii diidaya wiilkoodii baan ahay min aali maaliki reer aali maalika wain maalikun maxalushaahidkii wey wain maalikun maalik kaanat waxay ahaatay kiraamal macaadini ususheeda mid ay fiican tahay intaasi waa mukhafafatu min athaqiilati wuu camal halleeyey khabarkii laa ma uusan gelin waayo waxaa la garanayaa inta inayan naafiye ahayn waayo hadday naafiye noqoto beedka misraaciisa dambe ayaa misraaca hore ka hortegayayoo anfinaya marka macnihii si isu waafaqo intuu naafiye inayan ahayn waa la garani mar haddii la garanayo laamta waxba laazimi mayso sidaa ayuu ujeedaa wakhufifat waa la fududeeyey innaa la fududeeyey oo faqalla waxaa yar alcamalu camalku waa yaryahay watalzamu way laazimi allaamu laam ayaa laazimi idaa maa waqtigii tuhmalu la camal halleeyo wa rubama istuqniya in laga maarmaa suurowdaa canhaa laamtiiba laga maarmo in badaawa haddii uu muuqanayo maa shayga macnaha ayuu u jeedaa naatiqu ninka hadlayo araadahu u jeedo muctamidan xaal uu muuqadkaa cuskanayo wlficlu in lam yakun naasikhan falaa tulfiihi qaaliban biidi musalan wlficlu ficl in lam yakun hadduusan ahayn naasikan naasik hadduusan ahayn falaa tulfii ku ogaan maysid hi ficliga muusalan mid lala xidhiiriya bian lafdiga an adiitana haaliban fi lhaalibi sida faraha badan halkanna wuxuu ka hadlayaa inta mar haddii la fududeeyo isla markaana la camal halleeyo oo aan la camal siinin waxaa haalib oo fara badan ficli mudaarico ficli maadi baan u jeeda ficli naasikha oo ah ficli naasikha kaana wa afcaalu lmuqaaraba danna wa afcaashaasi inta inay gashaa badan haddii mar la fududeeyo afcaasha nawaasikhda a marka la geliyo ficliga hadduu ismi rafcinaya khabar nasbinayo kabarkaa laamta la gelini khabarka ayaa laamta la gelini waayahay in kaadat la tubdii bihi oo kale inkaada waa ficli naasiqoo maadi ah laamtiina khabarkay ku jirtaayoo la tubdiidaa sidaa ayaa la yaqaana ficliga waa hadduu isbi rafcinaya khabar nasbinayo hadduu laba mafcuulu bihi nasbinayo sida danna iyo akhwaadkeeda weeye mafcuulu aanigaa laamta la gelini wa in wajadnaa akarahum lafaasiqiin mafcuulka dambe ayaa laamta la gelini waayahay ficliga hadduu naasikh yahay maadina yahay in la gelin karo waa muttafaq weliba haalib ay tahay mudaaric haddii uu yahay ficliga naasikh lafteeda waa la gelin karaa in ficli aan naasikh ahayn intii la fududeeyay in lagu xijiyaa qaliil wey wa yaryahay hadduu maadi yahay iyo hadduu mudaaric yahayba hadduu mudaaric yahay iyaa sii yar maadiga laftii waa yaryahay ooma badno ficliga naasikha ah isla markaana inta la fududeeye la gelinayo saddex shardi ayaa loo shardinay laftiisa ficliga waa naasik in la fududeeye ayaana la doonaya in la geliyo saddex shardi ayaa loo shardinay ficliga naasikha waa inuusan naafi ahayn oo layse waa inuusan ahayn manfina waa inuusan ahaynoo waa inaan la anfinin shardi labaad wey shardi saddexaad oo zaale iyo qolada waa inuusan ahayn shardi saddexaad waa inuusan sila ahayn xarafulmasdari waa inuusan sila u noqonin oo maadaama oo kale waa inuusan ahayn saddexdaa shardi ayaa loo shardiyo ficliga naasikae inta mukhafafada ee la gelinayo waa inuusan naafi ahayn layso waa inuusan ahayn manfi waa inuusan ahaynoo waa inaan la anfinin waa inuusan xarfulmasdari sila u ahayn saddexdaa shardi ayaa loo shardiyay walficlu ficli in lam yaku hadduusan ahayn naasikha naasik hadduusan ahayn falaa tulfii ogaan maysid hi ficligaa ku ogaan maysid muusana mid lala xiriiriyey biin lafdiga inadii eetan haaliban fi lhaalibi sida faraha badan wain tukhafaf anna fasbu hastaka walkhabar ajcal jumlatan min bacdi an wain tukhafaf haddii la fududayo anna haddii la fududayo fasbuhaa ismigeeda istakanna wuu xadfoomi wajcal yaal alkhabara khabarka jumlatan jumla ka yeel min bacdi an an gadaasheeda khabarka jumla ka yeel wain yakun haddii uu yahay ficlan ficli haddii uu yahay walam yakun uusan ma ahayn ducaa duca uusan ahayn walam yakun uusan ahayn tasriifuhu sarfoomiddii mumtanican mid mancoon falaxsanu sida wanaagga badan alfaslu soocid weeye biqad ow nafyin ow tanfiisin lagu sooco ow low waa qaliilun mid uu yaryahay weeye dikru low low sheegideeda halkanna wuxuu ka hadlayaa anna haddii la fududeeyo in la camal siiyaa waajiba laakinnana uu soo wadana waa lamide anna haddii la fududeeyo in camal siiyaa waajiba waxaase la yaqaana ismigeeda waa inuu damiir maxduuf noqdaa ismigeeda waa inuu damiir noqdaa maxduufna noqdaa ibnu caqiil wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayh damiirka waa inuu damiiru shani noqdaa sida ayuu leeyahay laakiin may damiirka marjiciya meel loo celiya haddii loo heli karo ama damiirulmukhaaab iyo mutakalim laga dhigi karo damiiru shani in laga dhigaaba ma bannaano ilaa damiiru shani waa anagii soo sheegnay damaa'irta caadiga ah shan wej ayuu ku khilaafsanaa shantaa wejuu ku khilaafsan yahay darteeda damiiru shani inaan laga dhigin ay suuroobi karta in laga dhigaama bannaan haddaba anna ismigeeda marka la xadfo damiir waa inuu noqdaa damiirkaa damiiru shani inuu noqdaa laazim ma aha haddii damiiru shani waxaan ahayn laga dhigi karaa damiiru shani maba laga dhigay haddii damiiru shani dani ay kugu khasabtanahay damiiru shani baad ka dhigi oo calima an sayakuunu minkum mardaa oo kale waayahay anna ismigeedii marka la xadfo wuxuu doonaaba ha noqdee khabarkaa ku xigaya ilaa an iyo khabarkii baa isgeli khabarkaa wuxuu noqon karaa ismi mufrad ah jumla ismiye ah jumla ficliya waxaasoo dhan u noqonaya hadduu noqdo ismi mufrade khabarka ama jumla ismiye uu noqday ama daraf iyo jaar iyo majruur ayuu noqday dhibaata ma laho fasli uma baahan waayo antani anti ficliga mudaaric nasbinaysa masderiyada inayan ahayn way caddahay la'aanta ficliga mudaaric nasbisa ismi mufradna ma gasho jumla ismiyena ma gasho daraf iyo jaar iyo majruurna ma gasho waayahay waxaa lamida ah jumla ficliya hadduu khabarka noqdo ficligana uu noqdo inshaai meeshaan sheegaynoon lahayn anna mooye inna akhawaadkeeda dhammaan khabarkooda insha inuu noqdaa ma bannaan anna ayaa khabarkeeda insha laga dhigi karaa oo keliah haddaa khabarki mar hadduu insha noqdo lafteedu anti ficliga mudaaric nasbinaysa kuma dhehgelmayso waayo anta ficliga mudaaric nasbisaa insha weligeed looma dhoweeyo intaa midna hadduusan ahayn khabarkii ismi mufrade ma aha jumla ismiye ma aha daraf iyo jaar iyo majruur ma uusan noqonin jumla ficliye weeye ficligana inshaa'i ma aha hee antii naasibaday ku dhehgelmi fii bacdi alaxyaan mar walba ma ahayn mar haddii anta naasibyada ay ku dhehi kelmi si looga saaro ficliga iyo antan mukhafafada ah waa in loo dhexaysiiyaa afar xaraf mid un xarfu nafyi waa in loo dhexaysiiyaa lam iyo lan iyo wuxuu doona hano ama waa in loo dhexaysiiyaa qad ama xarfu tanfiis oo siin iyo sawfa ah ama low waa in loo dhexaysiiyaa afartaa xaraf waa in lagu fasliyaa afartaa xaraf faslinta lagu faslinaya ibnu maalik raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi fal axsan waa sida wanaagga badan ibnu caqiilkana waajib inay tahu ugu fasiri laakiin waajib inay tahay waa laga xoog badan yahay waa sida wanaagga badan waayo anta naasibada ah iyo anta mukhafatu min athaqiilati ah mawaadicda ay dhacayaan baaba kala bedelan iskuma dhehgelmayaan oo anta naasibatun lilmudaarica waxaa laga hormariyaa weligii yaqiin inuu noqdaa ma bannaano ficli yaqiin tusinaya in laga hormariya ma bannaan anta mukhafafatu min athaqiilati iyo haddii ay mushadado tahayba yaqiin in laga hormariyaa laazim ah ama danni in laga hormariyaa laazim haddaba anta mukhafafatu min athaqiilati yaqiin marka laga hormariyo dee antii naasibada kuma dhehgelmayso danni haddii laga hormariyo anta naasibada ah danni waa laga hormariyaa danni haddii laga hormariyo marka waa isku soo yardhowaanayaan markaasuu fasliga suuroobi marka lafteeda xuruufta qaar fasli fiican noqon mayso oo nafyiga anta naasidoodeen nafyi waa la dabaridi karaa oo fasli fiican noqon mayso marka waa iska wanaagsan tahay fasligaas sida ayuu u jeeda waayahay oo waxaa isweydiina inna iyo anna innaa asalsan umulbaabna ah annana innay farac ka tahay innadii asalka ahayd markii la fududeeyey camal hallayn ayaa raajixa annadii farac ahaydna halla camal siiyo waajibnimo xagee ka timid waxay ka timid shabaha ficliga ay shabiih bay kaga xoog badan tahay dalabkeedana waa ka xoog badan yahay shabaha ficli ay shabiih ayaa ka xoog badan oo inna ficlu amar keliyay shabahdaa oo sida jidda oo kale jidda dadaalnii howni jadda amarkiisa jidda buu noqoni yacnii ficliga ulaatiga oo mudaacafka ah isla markaa mudaariciisa yafcilu uu ku imaanaya amar haddii laga bixiyo oo mur bixarakatii lagu keeno jidda buu noqoni inna jidday shabiih amaa ana ficli maadi iyo ficlu amar ay shabbahdaa cadda oo ficli maadi way shabbihi caddadaa lafteed amarna way noqon karta oo waa ficliga ficiluu ahaaye mudaariciisa yacadu buu noqoni lam geli lam yacadda hee lamtii xarfulmudaaracadii isdhexdeed inta soo hadhay mur bixarakati cadda buu noqoni ficli maadina way shabbahday ficlu amar laba ficli bay shabbahday inana hal ficli bay shabahday oo sooma dhihi kartid inaba qiila oo ficli maadiya ay shabbahdo majhuula hee kaa muqayiru siiqo waaye asal maaha mar hadduusan asal ahayn asagu shabihiisu dhib badan keeni maayo waxaa kaloo kaga xoog badan tahay inna camalfal ayay ismi iyo khabar u dalabtay annana ismiga iyo khabarka waxay u dalbi camalfal iyo masdar in looga keeno ilaa annada waa masdariye dalabkeedana sida ayuu uga xoog badan yahay sidaa darteeda loo camalsiiye waxaasi sheegayaan wain tukhafaf anna haddii la fududeeyo fasbuhaa ismigeeda istakana wuu asturmay istakana bimacnaa xadafuu ujeedaa xudifa buu ujeedaa ama in xadafa waxaa jira istakanna damiirka mustatirka loo isticmaalaa laakiin maanta mustatir uma jeedo oo werigii damiiru nasbe iyo damiirurjaan mustatir ma yeeshaa waa annagii soo barray walkhabara wajcal yaal alkhabara khabarka jumlatan jumla ka yeel min bacdi anna anna gadaasheeda khabarka jumla ka dhig wain yakun ficla ficli haddii uu yahay walam yakun duca yacnii khabarka jumlo ka dhig ismiga marka uu xadfan yahay wey ismiga hadduusan xadfanayn khabarka mufrad buu noqon karaa bianka rabiicun wagayun bariic ayaa baytu shaacira bianka ismigiioo sheegan wey rabiicunna waa mufrad ismigi ee khabarkii waa mufrad taa waa dhici kar wa in yakun haddii uu yahay khabarka ficlan jumlada khabarka noqotay ficlan ficli haddii uu yahay oo walam yakun uusan ahayn ducaaan ficli mutasarifa isla markaa aan ducaa'i ahay fal axsanu sida wanaagga badan alfaslu soocid weeye biqad lagu soco ow nafyin lagu soco ow tanfiisin ama xarfu tanfiis lagu soco sin iyo soofu u jeeda wa qaliilun mid ow low ama low lagu soco wa qaliilun mid uu yar yahay weeye dikru low low sheegideeda imaamu naxwiyiin siiba weyhi ayaa low in lagu fasrinaya sheegee naxwiyiinta kale haaliban ma sheegaan sidaa ayuu u jeedaa mawaadicda lagu fasilinaya yar ha u qaadanin mawaadicda low lagu fasiliya waa badan tahay wa istaqaamuu cala ariiqati ayaa ka mid a an mukhafatu min ahaqiila istaqaamuu ficligana lowdaa looga fasiliye wakhufifat kaana aydan fanuwi mansuubuhaa wa haabitan aydan ruwi wakhufifat waa la fuduudeeye kaanna la fuduudeeye aydan noqode fanuwiya waxaa la niyooday mansuubuhaa mansuubkeedii waa la niyooday wa ruwiya waa la wariyey haabitan xaaluu yahay aydan noqode ka anna haddii la fududeeyo sida annoo kale in la camal siiyaa waajiba camal halayn ma bannaana ismigeedase in la xadfaa badan in la sheegaana way bannaan tahay anna ismigeeda in la xadfa waajib buu ahaa ilaa daruuratu nadmi in loo sheego mooye oo daruuratu nadmi in loo sheego falow anki fii yowmi rakhaa'i sa'altinii alaaqiki lam abkhal wa anti daruuratu shicri waaya tahay falow anki annadiibu fududeeyey sheegan buuna ismigii ka dhigay falow anki islaantiisuu la hadli falow anki adiga islaan yahayni fii yowmi rakhaa'i barwaaqada maalinkeeda sa'altinii haddaad i weydiisan lahayd alaaqaki ifur haddaad idhihi lahayd lam abkhal maanan bakaynayn kulaha waa ku furi laha walxaal anti adiga sadiiqii saaxiibadday aad tahay annagoo isku waafiicanoo aan isku caraysnaynoo saaxiiba barwaaqana la joogo oo wakhti gaaja dul baa la isfuraaye dilakii barwaaqa la joogo la isfuri maaye markaas haddaad ifur i tiraahdo waa ku furi lah oo maxaad u furi dee wax li i weydiista weligayba ma celiyu u wadaa deeqsi baan ahay islaamtayda ifur hadday i tanaaxda waa furaya sida ayuu ujeeda waa yahay marka ismiga in la sheego daruuratu nadmi buu ahaa anna ismigeeda amaa ka anna ismigeeda si caadiyaa ah loo sheegi karaya in la xadfaana waa badan yahay kaana tadyahi idaa wasadrin mushriqin naxri kaan adiyayhu xuqaana ilaa baytu shacra wasadrin mushriqin kaan adiyayhi anta ismigeedii buu sheegay kaan adiyaahuna waa la weriyaa wakhufifat waa la fududeeyey kaannaa la fududeeyey aydan noqoday fa nuwiya waxaa la niyooday mansuubaha mansuubkeedii ayaa la niyooday waa la xadfu ujeedaa wa ruwiya waa la weriyey mansuubkii haabitan xaadu yahay mid sugan aydan noqoday wallahu aclam sal لا تخلق